sal allah wslm wbaarak ancm cla nabiyina wkhaliilina muxamed bni cabdillaah wcla aalihi waصaxbihi wman waalaah ama bacd yaquul limaam muxamed ibnu ismaaciil albukhaariy raximah llahu tacaala baabu sutrat limaami sutrat liman khalfah wuxuu baabu yahay sutrat limaam imaamka sutradiisu sutratun sutra ayay u tahay liman khalfahu ama man khalfahu cidda dambaysa halkan wuxuu ka gelayaa abwaabu sutra sutraduna waa musalliga tukanaya waxa uu hortiisa dhigayo asal ahaana asutra wa kulu maa yustataru bihi oo wax kastoo la ysku asturo wixii la xidhanayay wax waliba soo gelayaan laakiin hadda waxaa looga jeedaa maa yansibuhu lmusalli amaamahu cinda asalaa qofka musalliga ah waxaa hortiisa uu yeelayo si uu isugu asturo ayaa looga jeedaa <clears throat> axkaamteeda iyadoo faahfaahsan buu insha allahu tacaala baabab kala duwan inoogu baabaysan doonaa waxau ihi bukhaari xadaana cabdulaahi bnu yuusuf watinisi qaala ahbarana malik bn anas imaamu dar اlhijra can ibni shihaab aلzuhri can cubayd اllah bni cabdillahi bni cutba bni mascuud axad اlfuqahaءi الsabca can cabdillahi bni cabaasi radi allahu tacala canhuma anahu qaal aqbaltu waan soo qaabilay raakiban xaalaan ahay mid fuushan calaa ximaarin dameer dameer ataanin dhadiga ximaar waa jins labyo dhadigba waa loo isticmaalaa ataanin buu ku qayday oo ah tii dhadig dameer wa ana aniguna yowmaidin maalintaas qad naahaztu aan ku dhowaaday alixtilaama qaangaadhnimo warasuulu llaahi sal allahu alayhi wasalam rasuulka alla yusalli uu yahay mid tukanayay binnaasi dadka ayuu tujinayay biminan meesha minan la yidhaahdo ilaa hayri jidaar gidaar waxaana ahayn ayuu u famarartu waan soo maray bayna yaday bacdi safi safka qaar ka mida hortiisa ayaan soo maray wa arsaltu waan sii daaya alataana dameertii tartacu xaal ay daaqayso wadahaltu waan soo galay fi safi safka ayaan soo galay falam yunkir dalika taa iguma diidin calaya dushayda axadun axadna yacni iyo labada xadiiee ka dambeeya imaam bukhaari wuxuu baabaysanaya imaamku hadduu sutro leeyahay ma'muumiintu sutro gaara inaanay samaysanayn yacnii imaam haddii aad ku xidhato imaamkaasaa kugu filan sutradiisa ta noocaasana ibnu baaal iyo baqawi iyo ibnu xasm iyo qaadi ciyaad iyo culimo kaleba ijmaac bay ku soo naqliyeen qofka ma'muumka ah ee imaam ku xidhay inaan loo jidaynayn sutra inuu samaysta isaga u gaara ta imaamka ayaa ku filan ijmac baa lagu soo naqliyey waana ta imaam albukhaari baabaysanayo xadiidka halka laga qaadanaya waxay tahay walow aanu xadiidku ku cadayn oo hadal uu ku sugan yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam mina xajat lwadaac wuxuu leeyahay ibnu cabaas yusalii ilaa hayri jidaar jidaar waxaan ahayn ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam tukanayay yani sutradiisu gidaar may ahayn laakiin canazadii iyo warankii iyo wixii la ah sida badan xilliga uu socdaalka yahay uu sutra ka dhiganayay taasaa sutra u noqonaysa lamana sheegin dadkii ku daba tukanayay mina sutra gaara inay samaysteen marka xadiika sidaa lagu macneeyo ayay baabka wa waila sida imaamu shaafici iyo culimo kale ay ku macneeyeen ilaa ayri jidaar haddii lagu macneeyo ilaa hayri sutra sutra la'aan buu nabigu tukada calayhi salaau wasalaam waxay noqonaysaa xadiika iyo baabku inaana iswaafaqsanayn oo imaamkii sutra ma haddii aanu isagu lahayn sideebaa loo odhanaya mamuumiinta sutrada imaamka ku filan xadiika ismuaaaayn maayaan oo imaam shaafici wuxuu ku macneeyey ilaa hayri jidaar sutra umuu tukan idan imaamkiibaaban sutro lahayn maamuumiintana hadalkoodu ama warkoodu meesha ma yaallo baabkana waxaynu kaga hadlaynaa imaamku sutrada uu leeyahay ayaa mamuumkana sutro noqonaya marka haddii xadiiku tilmaamay imaamku inaanu sutro lahayn baabkii waa ka baxmay waa khilaa xadiika macnihiisa laysku hayo imaam shaafici waxa uu leeyahy sutra la'aan buu nabigu u tukaday alayhi salaau wasalaam mina culimo kalena waxay leeyihin nafyu lakhas yastalzimu wujuud alacam waxaa la diiday sutro gidaara baa la diiday waxaa laga fahmayaa sutradii guud ee aan gidaarka ahayn inay jirto ayaa laga fahmaya nafyu lakhas yastalzimu wujuud alacam mid gaara ah haddii la diido oo ah sutrat ljidaar waxaa laga fahmayaa sutro kale meesha inay taallo macnaha haddii lagu socdo baabka iyo xadiidku waa iswaafaqsan yihiin oo imaamku sutrada uu samaystay ee aan gidaarka ahayn ayaa mamuumkana sutra unoqonaysa laakiin labada xadiiee damba ku cad maslada ku cad xadiika waxaa kaloo loo daliishaday dameerku inaanu salaada goynayn ayaa loo daliishaday laakiin xadiikan waxaa lagu qaadayaa dameerku inuu maray ama dameertu inay martay sufuufta qayb ka mida ah. la diidan yahayna waxaa la tilmaamay salaada inuu goynayo sutrada imaamka iyo imaamka inuu kala dhex maro ama sufuufta ka dambaysa in la kala dhex imaamka ka dambaysa iyadu wax dhiba malaha laakiin waa masle khilaafiya halkaydaynu insha allahu tacaala ku faahfaahin doonaa xadiidkanina dilaala kuma sugnaa oo maslada kuma cada waxa uri bukhaari xadaana isxaaq waa ibni mansuur alkawsaj qala xadaana cabdullahi bnu numayr alhamdani alkuufi qala xadaana cubaydullah bni cumar alcumari can naafic can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula اllahi sal اllahu alayh waslm kaana waaha ida kharaja haddii uu soo baxo yowma alciidi maalinta ciidda salaada ciidda hadduu usoo baxo amara nabigu waa amraya bilxarbati ay biakhdi lxarbati waranka in loo soo qaado fa tuudacu waa la dhigay bayna yadayhi hortiisa ayaa la dhigayay fa yusalii ilayha xaggeeda ayuu u mid sameeya dalika arinka noocaasa fi safar safarka dhexdiisana waa samaynaya famin ama ay famin hunaak halkaa laga bilaabo ittakhadaha waa yeesheen warankii ama xarbadii alumaraau madaxdu wa yeesheen oo way samaysan jireen xadiikan wuxuu tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam xarbada ama waranka inuu ka dhiganayay sutro inuu ka dhiganayay oo hortiisa laga taagayay dadkuna ay ku daba tukanayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam lamana sheegin dadkaa la leeyahay waraa'ahu waa ka dambeeyaana ku xidhay salaadiis inay suturooyin u gaara samaysteen lama sheegin halkaana waxaa laga qaadanaya sutrada imaamku uu leeyahay iyada ayaa ku filan dadka ka dambeeya xadiikanina waa ku cadyahay imaam lbukhaari sida uu u baabaystay buu ku cadyahay xadaana abulwaliid bukhaari waxa ui xadaana abulwaliid aطayaalisi wa hishaam bni cabdilmalik qaala waxa ui xadaana shucba bn اlxajaaj alwasiti can cawn bni abi juxayfa qaala waxa ui samictu abi wa abi juxayfa wahb bni cabdillaahi الsuwaa'i ana nabiya sal allahu alayhi wasalam sallaa waa tujiyey bihim yaga bilbaxaa meesha baxa la yidhaahdo ee maka ku taalla waa xaramka iyo mina ayay u dhaxaysaa oo mandiqadan hadda loo yaqaano alxujuun mandiqadaas weeye walxaal bayna yadayhi iyadoo nabiga hortiisana ay ahaatay canazatun waxa weeye murjus salla wuxuu tujiyey aلظuhra uhurka ayuu tujiyey rakcatayni laba rakcadood wاlcasra casrkana waa tujiyey rakcatayni laba rakcadood iyadoo la gaabinayo tamuru waa marays bayna yadayhi nabiga hortiisa almar'atu waxa weeye haweeney iyo wlximaaru dameer baa marayay xadiikanina wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi salaau wasalaam inuu sutro ka dhiganayay canaze inuu ka dhiganayay hore waxaynu usoo tilmaannay alxarba xarbadu waxay ka dheer tahay canazada canazadu waa ka gaaban tahay rumxiguna waa kasii dheri dhammaantood waa ul laga geliyey xagga hore daab laga geliyey xadiikii hore haddii laysu geeyo nabigu calayhi salaau wasalaam waxyaabo badan inuu sutro ka dhigtay ilaa sagaal bay axaadiisu tilmaamaysaa shay nabigu inuu sutro ka dhigtay waxaa ka mida ah alcanaza oo hadda la sheegay alxarba waxaa ka mida asariir ah oo inoo iman doonta markay caaisha ku jiiftay laakiin markii dambe ay ka kacday sarita xaggeedana qiblu wuxuu ka dhigtay nabigu sutro waxaa ka mida khashaba loox ama qori sutro ayuu ka dhigtay waxaa ka mida jidaar jidaar inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sutro ka dhigtay waxaa ka mida alraaxila ama albaciir geelii inuu waxa weeye fadhiisiiyey oo sutro uu ka dhigtay mu'akhiratu raxli heryada xaggeeda dambana ama iyada lafteedaba inuu u tukaday iyaduna waa kamid waxaa ka midoo inoo soo socota alustuwaana tiirkii masjidka nabigu calayhi salaau wasalaam xaggiisa inuu u tukaday waxyaabahaasoo dhan axaadiistu waa inoo tilmaamaysa nabigu inuu sutro ka dhigtay qaacidaduna waxay tahay shay kasta oo waxa weeye qofka sutro u noqonayo in laga dhiganayo ayan kaan iyadoo loo sharinaya shaygaasi inuu dhulka ka kacsan yahay eh, uluay diraaciy wixii lamida ah. dhudhunna waa la yidhi eh, dhudhun marka saddex loo qaybiyo laba inuu dhulka ka kacsan yahay dhudhunku waa kaas marka saddex loo qaybiyo laba inuu dhulka ka kacsan yahay xadiiku wuxuu kaloo inoo tilmaamay nabiga calayhi salaau wasalaam hortiisa waxaa marayay dumar iyo dameer iyo wixii la mida waxaana looga jeedaa sutrada gadaasheeda inay marayeen laakiin nabiga calayhi salaau wasalaam iyo sutradiisa may kala dhex marayn waana maslada inoo soo socota oo qofku salaada hadduu galo yaqطacu salaata almari almar'atu wاlximaaru wاlkalb اlswad qofka salaadiisa waxa goynaya waa haddii aanu sutro samaysan ama sutro inta uu samaystay isaga iyo sutradiisa ay kala dhex maraan laakiin sutrada gadaasheeda iyagoo ku dhow haddii ay maraan wax baasiya ma waana ta xadiidkani tilmaamayo tamuru bayna yadayhi oo ah waraaa alcanaza sutradiisa gadaasheeda xagga qiblada waxaa maraya almar'atu waalximaar ta noocaasina wax mushkila amale ah salaadana waxba yeeli mayso ama maslada ku saabsan hadii aadan sutro lahayn ama aad leedahay oo adiga iyo sutradaada dhexdooda ay kala dhex maraan iyada insha allahu tacaala waynoo soo socotaa qaala waxa uhi bukhaari xadaana abulwaliid waa aayaalisi hishaam bnu cabdilmalik waa xadiikana hadda marnay baabu qadri kam yambagii wuxuu baab u yahay imisa ayaa habboon an yakuuna inuu ahaado bayna almusalli tukana tukanaya dhexdiisa iyo wasutrati sutrada dhexdeeda xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya adiga iyo sutrada aad samaysay masaafada idin dhexaynaysa intay leegta qaala waxa uri xadaana camru bnu zuraara alkilaabi annaysaabuuri qaala waxa uri ahbaranaa cabdulcasiiz bnu abi xaazim can abiih abi xaazim oo ah salamat bnu diinaar alacraj can sahlin waa ibni sacd asaacidi radia allahu tacaala canhu qaal kaana waa ahaa bayna musallaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam waxa halka nabigu uu ku tukanayo iyo wa bayna aljidaar jidaarka dhexdiis mamaru shaati waxa weeye neef adhii inta uu maro ayaa u ahaanayay waxa weeye qadra almasaafa masaafadii u dhaxaysay waa mamaru shaah laga dhigo ismu kaana laga dhigo khabarkana maxduuf laga dhigo yacnii qadaran qadar buu u ahaanayay waxaa iska bannaan mamara shaati la nasbiyo isimkana la soo niyoodo oo la yidhaahda kaana qadru lmasaafati masaafada sutradeedu qadarkeedu wuxuu ahaa masaafadaasoo bayna musalaa rasuuli illaah wa bayna aljidaar mamara shaati ayuu ahaanay neef adig inta uu ka maro waxaa ku bannaan kaanada taamo in laga dhigo oo mamaru shaah isimka noocaase marfuuca lagu kaaftoomo oo waxba aan la soo qadarin kaana bayna musala rasuuli illah wa bayna aljidaar waxaa la helayay qadru shaati mamaru shaah neef adiya inta uu ayay noqonays oo la helay macnuhu wuxuu dhacay adiga iyo sutrada inay idin dhaxayso mamaru shaah neef adiya inta uu maro markuu kaa gudbayo waxaanaynu qiyaasaynaa masaafada intaa leeg adiga iyo sutrada hadday idin dhaxaysa marka taagan tahay inaanay qofka u suurtoobayn inuu sidiisa ku tukado ilaa inuu dib u baxa mooyaane xadiikani waxaa layswaafajinaya xadiika inoo soo socda xadiiu bilaal ee nabigu calayhi salaau wasalaam gudaheeda uu ku tukaday nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu u dhaxaysiiyey isaga iyo sutradii ama camuudkii ama tiirkii uu tukanayay aa dru saddex dhudhun eh, idan marka la taagan yahay waxa haboon adiga iyo sutradaada saddex dhudhun inay idin dhaxayso markaad sujuudana meesha aad madaxa dhigayso iyo sutradaada masaafadu inaanay ka badnayn neef adiga inta uu maro waa qiyaasaysaa waa wax aad isaga kooban wey waa laba taakaya wixii la ayay noqonaysaa haddii la badbadiyo masaafada intaa leeg inaanay ka badan waa marka la sujuudsan yahay sidaasaana lagu kala qaadaya saddexda dhudhun xadiidka tilmaamayana waa xaalat lqiyaam mamaru shaahna waa xaalat sujuud weyi laakiin waxaa la diidan yahay amaaan habboonayn dadka qaar inay sutra u neeyoodaan meel aad uga fog oo gidaarkanoo kale xaggiisa ayuu tukanaya safkaa labaad buu istaagaya ta noocaasi ma haboona yacnii sutradaadu waa inay tahay inta aad ka sujuudayso waa ilaa haddii masaafada aad fogayso dadka ayaad ku cedhiiriyeysaa masjidka iyo isu ayaad ku cedhiiriyeysaa inta adiga kugu filan ayuunbaad waxa weeye sutro ka dhiganaysa waad ku dhowaanaysa waxaa la midabay bacdu ahlicilmi tilmaameen qofku sijaayad haduu dhigto sijaayadu waxay ku sargo-an tahay inta qofku ku sujuudayo waxaa la yska ilaalinayaa inta sijaayadiisu ay tahay laakiin sijaayadda waxa ka shisheeya sutrabayaan oo ahayse waa la maraya bacdu ahlicilmi ayaa sidaa u dhigay laakiin afdalku waxa weya sutradu inay tahay wax muuqanaya oo dhulka ka kacsan inuu yahay baa mudan qaala waxa uri bukhaari xadaana almakiy waa almakiy bnu ibrahim albalkhi qaala waxa uri xadaana yaziid bnu abi cubayd wa mawla salamati bni lakwac can salama bni lakwac radia allahu tacala canhu qaala waxa uri kaana jidaaru lmasjidi masjidka gidaarkiisu waxa uu ahaa cinda almimbar mimbarka agtiisa maa kaadat shaatu neefka aigaahi kuma dhowaanayn tajuusuha inay gudubto oo ay dhaafto ashaah waa jinsi wey lab iyo dadig labadaba waa ku dhacaya xadiikanina wuxuu tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam gidaarka uu u tukado iyo mimbarkiisa waxa u dhaxaynayay waxaanay neefka adhigaahi ka gudbayn aanu mari karin yani wax ka yar masaafada noocaas ayaa udhexeeyey xadiikana waxa loo wataa waxaa axaadiistu inoo tilmaamaysaa nabigu calayhi salaau wasalaam xadiikii sahl bni sacad dushiisa inuu ku tukaday isagoo saxaabada baraya salaad mimbarka darajkiisa ama sallaankiisa ugu hooseeya ayu nabigu alayhi salaau wasalaam isku taagay wuxuuna ku dul tukanayay mimbarka dushiisa ayuu ku tukanayay nabigu alayhi salaau wasalaam gidaarka iyo waxa u dhaxeeya mimbarkana masaafadaa la sheegay yani waxaynu ka qaadanaynaa sutrada gidaarka ah iyo masaafada qofka tukanaya u dhaxayn karta ayaa laga qaadanaya sidaas ayaa waxa wey la tilmaamaya nabiguna alayhi salaau wasalaam mimbarka masaafadiisana waa la qiyaasayaa saddex daraj buu ahaa ama saddex jaranjar buu ahaa inta uu ka samaysan yahay waa la qiyaasi karaa nabigu alayhi salaau wasalaam markuu ku tukanaya mimbarka dushiisa waa xaalatulqiyaam waa markuu taagnaa ayuu dushiisa ku taagnaa laakiin markuu doonaya inuu sujuudo wuxuu ku sujuudaya hoostiisa ayuu ku sujuudayay oo umay suurtogelayn mimbarka dushiisa inuu ku sujuudo waayo qofku markuu sujuudayo waxaa loo baahan yahay madaxiisu inuu ka hooseeyo qaarkiisa dambe inuu ka hooseeyo hadduu mimbarka doona inuu ku sujuudona waxay noqonaysaa inuu kala sareeyo ayay noqonaysaa waxaa kaloo laynoo tilmaamaya mimbarka nabiga calayhi salaatu wasalaam sida loogu dhoweeyey gidaarka loogu dhoweeyey masaladana waa laynoo tilmaamaya baabu salaati ila alxarba wuxuu baabu yahay tukashada loo tukanayo ila alxarbati waranka xaggiisa loo tukanayo bimacnaa sutra laga dhiganayo qaala waxa uhi bukhaari xadaana musadad bni musarhad albasri qaala waxa uhi xadaana yaxya waa ibni saciid alqaطaan can cubayd illaahi bni cumar alcumari qaal waxa i ahbaranii naafic mawla bni cumar can cabdillaah bni cumar radi allahu tacaala canhuma ana nabiya sal allahu alayh wasalam kaana wa aha turkazu mid loo taaga lahu isaga alxarbatu waranka ayaa loo taagayay fa yusalii ilayha xaggeeda ayuu u tukanay oo sutra ayuu ka dhiganay xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya nabiga calayhi salaau wasalaam xaalkiisu inuu u badnaa sutra inuu u tukanayo kaana haddii laga daba keeno ficil mudaaric dawaan bay faa'iidaysaa sidaynu in badan soo tilmaannay wa kaana tatii lidawaami haaliba walaysa da bilaazimin musaaxiba sutruu nabigu samaysanaya alayhi salaau wasalaam waxyaabahu samaysanayana waxaa ka mida ah alxarba warankii ayaa waxaa weeye ka mida ah. baabu salaati ila alcanaza wuxuu baabu yahay salaad loo tukanaya canasada xaggeeda alcanasa waa warankii gaabnaa ama waa murjuska waxa loo yaqaano wuxuu ka gaaban yahay xarbada ayuu ka gaaban yahay xarbada ama waranka ayuu ka gaaban yahay iyadana in loo tukado oo sutro laga dhigto nabiga ayaa laga haya calayhi salaau wasalaam qaala waxa uhi bukhaari xadaana aadam wa aadam bnu abi iyaas qala waxa ui xadaana shucba ibn اlxajaaj qala xadaana cawn bnu abi juxayfa qaala waxa uhi samictu abi wahb bni cabdilaahi suwaai qaala waxa uhi kharaja wasabaxay calayna dushayada rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam bilhaajirati xilligii gadiidka ayuu soo baxay fa utiya waxa loo keenay biwadu'in biyo lagu weysaysto wowda haddii la fadxiyo waa biyihii weysada fatawadaa waa weysaystay fasallaa waa tujiyey bina anaga aduhra walcasra buuna tujiyey walxaal bayna yadayhi iyadoo hortiisa ay tahay canazatun waxa weeye murjusku uu yahay walmar'atu dumarku iyo walximaaru dameerkuna yamuruuna ay soo marayaan min waraa'iha canazada gadaasheeda laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo canazada dhexdooda may kala marayn ta noocaasina waa bannaan tahay sutra haddii aad samaysato ida sallaa axadukum ila shayin yasturuhu min annaas qofku hadduu u tukado shay dadka ka asturaya waxa weeye salaadiisa waxaa goynaya almar'atu wاlximaaru wاlkalbu اlaswad yaqطacu salaata axadikum ida lam yakun bayna yadayhi milu mukhiraة الraxli almarأaة wاlximaaru wاlkalb اlaswad xadiika abi dar ee saxiixu muslimka ku yimi qofkiin haddaanu sutro lahayn salaadiisa waxaa goynaya saddexdaasaa goynaya laakiin waa haddii sidaaynu soo tilmaannay adiga iyo sutradaada ay kala dhex maraan ama sutra aan la samaysan salaada ma goynayaan mise ma goynayaan waa inoo soo socota qal wxa uri buhaari xadana muxamed bnu xatim bni baziic albari muxamed ibni xaatim ibni baziic albasri qaala waxa uri xadaana shaadaan ibni caamir albaghdadi can shucba can caطa bni abi maymuna albasri qala waxa uri samictu anas bna malik radi allahu tacala canhu qaal kaana nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu waxa uu ahaa idaa kharaja hadduu u baxo lixaajatihi dantiisa suuligiisa hadduu u baxo tabictuhu waan raacaya ana aniga iyo waghulaamun wiil walxaal macana iyadoo macayaga ay ahaatay cukaazatun ol af leh xagga hore af ku aa iyaga waxa kaloo ah idaawatun waysu faidaa faraqa haddii uu ka dhamaado min xaajatihi dantiis naawalnaahu waxaanu siinaynay alidaawata waysada waa xadii badan aynu soo marnay fayastanji bilmaa kadibna biyahaasu ku istinjoonayanebigu dabeedna markuu tukanayana murjiskaasaa dhulka looga taagaya isaga ayuu xaggiisa u tukanayay maxalu shaahidku waa halkaas canazada waxaa loogu loogu qaadaya waa inuu ka dhigta sutro ka dhigta nabigu calayhi salaau wasalaam idan waxaynu ka qaadanaynaa asalaatu ila alcanaza waxa weeye canazadii ama warankii gaabnaa sutro in laga dhiganayo ayaynu xadiika u daliishanayna markay culimada muxadiiintu ay ka hadlayaan atasxiifu fi laxaadii axaadiista in khalad loo fahmo lafdan aw macnan qayba ayay u qaybiyaan waxaa ka mida tasxiifka macnaha la badelayo ee khaladka loo fahmayo waxaanay u tusaalayaan muxadiiintu xadiikan ay u tusaalaeyaan oo shiikha la yidhaahdo moxamed ibn lmuana azamin lagu naanayso oo kutubu sitaha lixda shiikhba shiikh u ah waynu hore usoo tilmaanay in badanna inagu soo noqnoqday noocaasa markuu xadiidkan maqlay ana nabiya sal allahu alayhi wasalam sallaa ila alcanaza canazada xaggeeda inuu u tukaday wuxuu u qaatay qabiilkiisa ayuu qaatay oo wuxuu ahaa canazi buu ahaa qabiilka canaza la marka wuxuu u qaatay sallaa ilaa canaza qabiilka canaza la nabigu xaggooda ayuu tukaday marka waxay idhaahdeen wlkhamisu milu xadiii canaza dana alqabiila caalimu min canaza yani taxxiifka shanaad ee xagga macnaha ku dhaca waa xadiiulcanaza ka ku dhacay wey canazada murjiska xaggiisa loo tukanayo dana alqabiila caalimu min canaza nin caalima oo canaza u dhashay ayaa canazadii xaggeeda loo dabeedna waxa uu i naxnu qowmun lana sharaf sallaa lana nabiyu sal allahu alayh wasalam annagu dadka waa ka mudannahay waayo nebigu xagga yaga ayuu usoo qastiy oo usoo tukaday laakiin waxa weeye khalad buu fahmay sidaa may ahayn canaza waxaa looga jeedaa waranka noocaasee gaaban baa looga jeedaa baabu sutrati bimakkata u sutra in la samaysanayo bimakata maka haddii lagu sugan yahay iyo waqayriha maka waxaan ahaynba waxaa halkan lagu tilmaamaya maki inaanay meelaha kale ka soocnayn oo culimmada qaar baa laga sheegay maka haddii la joogo kacbadiibaa kuu dhow kacbadaa kugu filan xagga kacbada inaad u jeesato oo aad arkaysa kacbadaa kugu filan oo sutra uma baahnid kacbada lafteeda sutra ku ah waxaa kaloo la xidhiidha masale inoo iman doonta xaramka gudihiisa masjidka kacbada dadka ma layska celinaya mise waa la sii maadaama ay awaafayaan taana xidhiidh bay la leedahay maki sutra in la meelaha kale waxba kama duwanaa dadka in layska celiyana meelaha kale waxba kagama duwanaa oo waxba waxweye gaarkama ah xaalatu daruura iyadu waa kale wey qaala waxau ihi bukhaari xadaana sulaymaan bnu xarb alsdi qaala waxa uhi xadaana shucba can اlxakm wa alxakm bni cutayba can abi juxayfa wahb bni cabdillaahi الsuwaai radi allahu tacaala can qaala waxa uhi kharaja rasuulu اllahi sal اllah alayh wasalam rasuulkii alle waa soo baxay bilhaajirati xilliga gadiidka ayuu soo baxay fasalaa waa tukaday bilbaxa meesha la yidhaahdo aلظuhra ayuu ku tukaday iyo wlcasra salaadii casar rakcatayni laba isagoo salaada gaabinaya wa nasaba waa taagay bayna yadayhi hortiis canazatan canaza ayuu ka taagay wa tawadaa waa weysaysta fajacala annaasu dadku waxay gudagaleen yatamasaxuuna inay isku masaxayaan biwaduu'ihi biyihi weysadiisa ee ka daadanaya xubnihiisa iyo intii weelkiisa ku hadhayba ayay dadku u kala baratamayeen xadiika hore inuu soo marnay maxalu shaahidkuna waxa uu yahay nabigu calayhi salaau wasalaam sida riwaayaadka kale inoo tilmaamayaan wuxuu ku sugnaa maka ayuu ku sugnaa oo qisadani waxay dhacday maka ayay ka dhacday idan maka gudaheeda ayuu nabigu samaystay sutra samaysta calayhi salaau wasalaam baabu alaati wuxuu baab yahay salaad ila lstuwaanati tiirka xaggiisa loo tukanayo oo sutro laga dhiganayo wa qaala cumar cumar bnu lkhaaab waxaa uu yidhi almusalluuna kuwa tukanaya axaqu yaga ayaa ka mudan bisawaari tiirarka yaga ayaa uga mudan min almutaxadiiina ilayha kuwa ku ag ee sheeke doonanaya oo dadku badanaaba tiirka agtiisaay ku dhowaanayaan mid iyo labana waa ku tiirsanayaan inta kalena waa ag fadhiisanayaan waa lagu sheekaysanaya wuxuu leeyahay kuwa ku sheekaysanaya waxa uga mudan kuwa u tukanaya sutro ka dhiganaya ee cibaadada gudanaya wara'aa waa arkay cumaru cumar rajulan nin yusallii tukanaya bayna ustuwaalatayni laba tir dhexdood faadnaahu wuxuu u dhoweeya ilaa saariyatin labada tir mid kamida ah ayuu u faqaala waxau ihi sallii ilayha u tuko waana qadiyad aad u dhacda qofbaa masjidka soo gelaya tiirka xaggii la doonaya inuu ka dhigto sutro ka dhigto ayuu wuxuu ka dhiganaya gadaashiisa ayuu dhigaya oo waxa weeye meel bannaana ah ayuu u tukanaya waxayna ahayd cagsi inuu ka dhigo oo uu tiirka iska xejiya xagga qiblada waa istaagay midna xaggiisa uma tukan qal waxa i buhaari xadaana makiy bnu ibrahim albalhi qaal waxa i xadaana yaziid bnu abi cubayd qaal waxa i kuntu aati xadiikii hore aynu soo marnay kana jidaaru lmasjidi cinda almimbar ma kaadat ishaatu tajuuzuha wuxuu ka mid yahay ulaaiyaadka bukhaari buu ka mid yahay dhowr iyo labaatan xadii ayaa bukhaari iyo nabiga calayhi salaau wasalaam waxa u dhaxeeya saddex qof waa dhowr iyo labaatan xadii toddobada kun waxa ku dhowdhow ee bukhaari soo warinayo dhowr iyo labaatan ayaa ulaaiyaada culimmaduna kutub gaaray ka alifeen waana wax la daneeyo adiga iyo nabiga calayhi salaau wasalaam dadka idin dhexeeya inay koobnaadaan waa waxa culuwiga loo yaqaano waa hay aad loo daneeya w marka xadiikaas iyo xadiikan aynu hadda maraynaa labaduba waa ulaaiyaadka bukhaari ee culimada soo warinaysana waxaa ka mida ah almakiy ibnu ibrahim baa ka mida ah. ulaaثiyaadka marka laga hadlayana wuxuu ku sugan yahay imaam اlbukhaari iyo ibnu maaja muslim iyo abi daawuud iyo nasaai intuba ma laha waxa wey rubaaciyaat bay laakiin ulaaثiyaat ma laha waxale oo keliya imaam اlbukhaari iyo tirmidi iyo ibnu maaja laakiin tirmidi iyo ibnu maaja asaanida ay ku soo wariyeen waa aciif wey taasina waa qaacido qaala waxa uu yihi yaziid bnu abi cubayd mawla slm kuntu waxaan ahaa aati mid yimaada maca salamata bni lkwa ayaan la imanay waa mawlihiis fa yusallii waa ku tukanay cinda alustuwaana tiirkaa agtiisa ayuu ku tukanay oo bimacnaa sutra ayuu ka dhiganay allatii taasoo cinda almusxafi musxafka agtiisa ahaatay yani wuxuu uga jeedaa tiirka la dhigay agtiisa sanduuqa masaaxifta lagu guro waayo imaamu muslim ayaa waxa uu leeyahay cinda sunduuq allatii fiiha lmusxaf cinda sunduuq yacni sunduuq masaaxifta la geliyo saasaa looga jeeda tiirka masaaxifta agtiisa la dhigo ayuu u tukanaya xaggiis xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam masaaxif lama aqoon masaaxiftu waa bacd nabiy sal allahu alayh wasalam marka waxaa looga jeedaa wuxuu ka hadlayaa xilligiisii tiirkaa lagu calaamadinaya waa tiirka hadda la dhigo masaaxifta agtiisa la dhigo faqultu waxaan idhi yaa abaa muslim abaa muslimow waa salamatu bnu lkwac kuniyadiisa araaka waxaan arkayaa tataxaraa inaad u qasdinayso asalaata salaad cinda hadihi lstuwaana tiirkan isagaa agtiisa qaala waxa uhi fa inii anugu ra'aytu nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayaan arkay yataxaraa isagoo u qasdinaya asalaata salaad cindaha ustuwaanada ama tiirka agtiisa maxalu shaahidka waa layska fahmaya waxyaabaha nabigu sutra uu ka dhiganayo waxaa ka mida ah alustuwaana alcumuud asaariya ee tiirka in loo tukado waa waxyaabihii nabigu calayhi salaau wasalaam sutrada uu ka dhiganayay waana masjidka marka lagu tukanayo meelaha ugu mudan bay noqonaysa gidaarka waxaa helaya safka hore unbaa helaya dadka ku tukanaya ama xagga hore imanaya laakiin dadka xagga dambe ku tukanaya sutrooyinka u fudud waxaa ka mida tiirarka xaggiisa inay u tukadaan qaala waxa ui bukhaari xadaana qabiisa ibni cuqba alkuufi qaala xadaana sufyaan sufyaankaasi waa kuma limaada kuufaa maqasheen haddii kuufiyiintu ay yidhaahdaan sufyaan sufyaan waa kuufi sufyaankaasi wuxuu noqonayaa sufyaan ibnu saciid athawri buu noqonaya qabiisa waa kuufi qaala waxa uu ihi xadaana sufyaan ibnu saciid ibni masruuq athawri can camr bni caamir alkuufi alansaari can anas radi allahu tacaala can qaala waxa uhi laqad ra'aytu waxaan arkay kibaara asxaabi nabiyi sal allahu alayh wasalam asxaabtii nabigae waaweynaa yabtadiruuna iyagoo u kala baratamaya asawaariya tiirarka cinda almaqribi xilliga salaada maqrib agteeda ay cinda adaaniha marka la adimo wazaada shucbatu shucba wuxuu ziyaadiyey can camrin camr ibni camr wuxuu ka ziyaadiyey isagoo ka warinaya can anas ibni malik xata yakhruja nabiyu sal allahu alayh wasalam ilaa nabigu uu ka soo baxayo oo salaada laga qiimayo yani xadiidku wuxuu tilmaamaya salaada maqhrib haddii loo adimo saxaabadu inay ku dadaalayeen laba sunna inay tukadaan waana nabigu inuu saddex jeer ku celceliyey salaada maqhrib horteed ha la tukado labka dhexdooda lagu tukanayo fi hayri jamaacatin haddii keli loo tukanayo ama haddii jamaaca loo tukanayo sufuufta dhexdeeda ee tirarka dhexdiisa safaf in laga sameeyo lama ogola sidaasuu ugu qayday imaam lbukhaari jamaaca waxaan ahayn keligaa haddaad tukanayso sirarka dhexdooda waad ku tukanaysa laakiin jamaca haddii la yahay safaf lagama dhex sameeyo taana wuxuu ku tilmaamaya xadiidka diidaya in lagu dhex tukado ama saf laga sameeyo tiirka dhexdiis imaam albukhaari iyo muslim toonna may soo warin laakiin sunanta ayuu ku sugan yahay abi daawuud iyo kheyrkii baa soo warinaya anas ibnu malik baa la weydiinaya can isalaati bayna asawaari tiirarka dhexdeeda in lagu tukado waxa ui kunaa nataqii hada cala cahdi nabiyi sal allahu alayh wasalam xilligii nabiga waanu iska ilaalinayn culimmadu waxay leeyihiin tiirku wuxuu kala goynaya safka ayuu kala goynaya dantu hadday khasabto waa meesheeda laakiin haddii aan loo baahanoo laga kaaftoobi karo in lagu dhex tukado ma aha in lagu dhex tukado waxa weeye ma aha sidaasuu imaam bukhaari qaydka u sheegay tiirarka dhexdooda in oo aan jamc lagu tukanayn qal wxa i buaari xadana musa bnu ismaaciil atabudaki albari qaal waxa i xadana juwayriya bni asma abubaci albari magaciisa iyo magaca aabbihiiba waa magaca dhadig wey juwayriya waa magac dhadig dumarka lagu magacaaba aabbihiina waa asma waa magac dumar way dhacdaa an waa sida daynagabaxiis ya ninkana waa la yidhaahdaa qofta dumarana waa la yidhaahdaa xoolahana waa loo bixiya can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala waxa dakhala nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa galay albayta guriga ayuu galay waa kacbadii wa usaamatu bnu zayd baa galay iyo wa cumaanu bnu alxa wa bilaalun ayaa la galay fa aaala waa dheerayey yani nagaadiga kacbada gudaheeda uu ku sugnaanay uma kharaja kadibna waa soo baxay kuntu waxaan haddaan ibnu cumar ahay awal annaasi dadka ka ugu horeeya ee dakhala galay calaa irihi ama calaa aarihi raadkiis yani markuu sidaa uga soo baxay ayaan ka dabagalay kacbadii abcan waxaa soo baxay waa nabiga calayhi salaau wasalaam fasaaltu waan weydiiyey bilaala bilaal baan weydiiyey ayna salla halkuu ku tukaday qaala waxau hi bayna alcamuudayn labada tir dhexdooda ayuu ku tukaday almuqadamayni ee horeeya oo kacbadu waxay lahayd lix tir bay lahayd waa saddex iyo saddex ka dambeeya saddexdaa waxa weeye xagga hore ah maaha gudaha ah ayu nabigu alayhi salaau wasalaam dhexdooda ku tukaday idan xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam tiirarka dhexdooda inuu ku tukaday ayuu xadiiku inoo tilmaamaya waana ku cadiyahay sallaa bayna alcamuudayn laba camuud dhexdooda ayuu nabigu ku tukaday waa inta la baabaysanayo laakiin jamac may ahayna keligiibuu ahaa nabigu calayhi salaau wasalaam saxaabada la galayna kumay jamacsan kelikelibay u tukadeen qaala waxau ihi bukhaari xadaana cabdulaahi bnu yuusuf atinisi qaala ahbaranaa mali bni anas can naafic can cabdilaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam dakhala waa galay alkacbata kacbada ayuu galay wa usaamatu bnu zayd wa bilaalu wa cuhmaan bnu alxata alxajabiyu ayaa iyaguna la galay rasuul llah waxa weeye ayay ku cadfan tahay dahala waa galay huwa isagu alkacbata ayuu galay wa usaamatu damiirkaasuu ku cadfany fa aklaqaha waa xidhay kacbadii calayhi dusheeda ayuu albaabkii kacbada ku xidhay wamakaa fiiha waa ku nagaaday gudaheeda fasaأltu waan weydiiyey bilaalan xiina kharaja xilligii uu soo baxay ma sanaca nabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigu muxuu wa camuudan tir labaadna can yamiinihi midigtiisa ayuu yeelay wa alaaata acmidatin saddex tirna waraa'ahu xaggiisa dambe ayuu yeelay wa kaana albaytu kacbadu waxay ahayd yowmaidin maalintaas calaa sittati acmidatin lix tir bay ku sugnayd oo ku duldhisnayd uma ismaaciil ibnu abu uways ibni abi uways wuxuu noo sheegay qaala lana wa duunahu lana dakar wa haadihi fi lmudaakaraati abar qaala lana inta badan waxaa loo isticmaalaa mudaakaraadka marka axaadiista la muraajacaynayo imaam albukhaari wuxuu leeyahy ismaaciil ibnu abi uways waa shiikhiis wuxuu noo sheegay oo yidhi xadaanii maalikun oo abtigii ah qaala waxa uu yidhi camuudayni laba camuud can yamiinihi oo midigtiisa ah maxalu shaahidka xadiika waynu isla fahanay oo nabigu calayhi salaau wasalaam labada xadiisba waxay tilmaamayaan tiirarka dhexdooda inuu ku tukaday laakiin alfaadan iyo riwaayaatkan imaamu lbukhaari uu tilmaamayo waxaa la tilmaamay kacbadu lix inay ku waa sida uu tilmaamayo riwaayada dambe ay tilmaamayso lixdaa haddii aynu ku soconno lafdigii hore wuxuu tilmaamaya sallaa bayna alcamuudayni almuqadamayn labada camuudee hore nabigu dhexdooda inuu ku tukaday waxaanaynu qiyaasaynaa inay saddex yihiin maadaama lix saddex iyo saddex kala dambeeya marka marka leeyahay sallaa bayna alcamuudayni almuqadamayn waxaa laga fahmayaa inta hore inay tahay laba keliya inay tahay ayaa laga fahmaya xadiidka dambana qaybtiisa hore waa xoojinaysaa oo jacala camuudan an yasaari wa camuudan an yamiini waa laba wa alaaatan min waraa'i saddexna waa iska dambaysiiye waxa ka soo baxaya shan baa ka soo baxaya waxaa laga daba keenay calaa sittati acmida lix ku dhisan yahay marka waxaynu u baahannaha intaa inaynu iswaafajinno lixda in la soo saaro labadana la macneeyo waxa laba loo sheegay culimmadu qaabab kala duwan bay ku tawjiihiyeen qole waxay yidhaahdeen xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaabay ahaayeen shan bay ahaayeen xagga horena laba ku yaalay gudaha saddexna waa ka dambaysa sittati acmidanah waa xilligii dambe yacni isbedel baa dhacay qola sidaasay ku tawjiihiyeen oo bimacnaa xaalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo waxa kala duwan xaaladan laga hadlayo farqi baa udhexeeyey yacni biikhtilaafi alaxwaal in lagu qaado tawjiiha waa lagu tawjiihiyey laakiin hadu macata tawjiiha labaad waxa uu yahay sallaa bayna alcamuudayn almuqadamayn saddexda xagga hore ku yaala qaar waxay yidhaahdeen kii uu agtiisa ku tukaday lama xisaabin yacni nabigu calayhi salaau wasalaam mid buu ku ag tukaday uu ku ag lama xisaabin maadaama uu ag yahay labada midig iyo bidix ka xigaa la xisaabiye qolana saasay u dhigeen qolo kale waxay yidhahdeen waxaa suuragala ah. bayna alcamuudayn almuqadamayn saddexdaa laftoodu in labana ay isku dhowdahay midina uu ka fog yahay oo uu ka soocan yahay kaa ka soocan lama xisaabin ee waxa la xisaabiyey labadan isku dhow ee nabigu calayhi salaatu wasalaam dhexdooda uu ku tukaday sidii loo dhigaba maxalu shaahidku waxa uu yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam tiirarka dhexdooda inuu ku tukaday ayaa xadiidku inoo tilmaamaya hada wallahu aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed wcla alihi w